awgeed adduunyada baratabkee bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa qofkisweeyeqofbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy alantenuakulwacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yeenan maqal wanaagsan saaxiibada meel kasta aad joogtaan isniin weeyaan waana toddobiy labaatanka bisha labaad sanada labaatan saddex labaatan barnaamijka ciyaaraha boorkeyenen saaxiibada waxaanu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir iyo balcad waxaynu eegi doonaa sidoo kale kulmada maanta jira aynu eegi doonaa iyadoona sidoo kale kooxda kubadda cagta manchester united oo horyaalka premier leaga xil ciyaareedkan iyadoo xalay ay ku guuleysteen koobka ee liikaabka layidhaahdo ama koobka karawakaabka weyaane iyadoona kooxda kubadda cagta manchester marka xalay kooxda kubadda cagta newcastle ayay koobka qaadeen ugu dambeyntii manchester united ayaa koob ku guuleysatay muddo lix sano laga joogo ayaa ugu dambeysay inay koob gacanta ku dhiganteen haag ayaa aad iyo aada loo ammaanaya kadib xalay bandhigii aada u qorxoona ay sameeyeen ciyaartooydiisi sidoo kale kasamiro ay kooxda kubada cagta manchester united taageeryaashooda aad iyo aad u ammaanayaan kulmadii la ciyaaraynu eegi doonaa chelsea weli aad iyo aad dhiban tahay kooxda kubadda cagta sports ayaa labii waxba ku garacday ninkii tobabaraha u ahaa kooxda kubadda cagta chelsea graham botter qudhiisina aad iyo aad ayuu u calacalaya markaynu eegno sidoo kale barsha xalay taakayaa loo dhigay oo kooxda kubadda cagta almeria hal gool iyo waxba ayay ku ciqaabeen kooxda kubadda cagta barcelona ayaa la garaacay saddex dhibcood muhiim ah ayaa ka luntay kooxda kubadda cagta barcelona milan guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta atlanta aynu eegi doonaa inter milanna waa la garaacay saaxiibada soo dhawaada jimcihii dhowayd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mida ah asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ilaen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa ka dib ayuu u dhiibay kookaakoollaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaali cabitaanka coca cola yahay saaxiibada haddiina ku bilaabnana tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee muqdisho kulmada maanta la ciyaarayo iyadoona aan ognahay in kulmo xiiso badan maalintii shalay aheyd la ciyaaray maantana kulmadu waxay yihiin kuwa aad iyo aad u balansan ama kuwa aad iyo aad u xiiso badan kaaraan iyo waliba degmada cabdicasiis ayaa wada ciyaari doona tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waa tartan xiiso badan weyaan galabka muqdisho istaadiyo mayayna ku wada ciyaari doonaan cabdicasiis iyo weliba degmada kaaraan waa laba degmo oo dirisa weeyaan marka caawa ama galabka ayay kala hari doonaan haduu bi-idmo oo markii la eego way wada ciyaari doonaan sidoo kale tartamadu way fara yihiin oo tartamadu aad iyo aad ay u fara yihiin waxaa wada ciyaari doonaa sidoo kale istaadiyaha injineer iso kuwada balansan warta nabadda iyo weliba degmada hiiwa ayaa wada ciyaari doona sidoo kaleeto waxaa madalsan waabiri iyo weliba xamar jajab ayaa madalsan marka waa kaa oo xataa yaqshid iyo weliba shibis waxay yihiin kuwa markaasi madalsan marka sanadkan tartanku aad iyo aad u xiiso badan yahay iyadoona tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir sanadkan markaa la saadaalin kareen waxaa jira marar qaar in wax la saadaaliyo laakiin sanadkan cid loo saadaalin karaysa malahan sababta tahay degmo kasta waxay tahay kuwa aad u khatar badan oo sanadkan waxay yihiin kuwo markaa aad i aad u wacdareenaya marka shalayna haddiinu eegnana waxaa jiray kulamo xiiso badan oo la ciyaaray oo tartanka degmooyinka ah iyadoona markaynu eegnana guulo muhiimayay gaareen degmooyinka qaar iyadoonaynu ognahay kooxda ama hodan in markaasi barbadhac golla-aan la gashay howlwadaag dhanka kalena dharkeley la garaacay oo boondheere oo ay garaacday markaynu eegno halgooli waxba lagu garaacay degmada ee boondheere ayaa guul muhiima ah gaartay halka gobaleyna iyadana saddex gooli hal kaga badisay degmada kaxda shingaani iyagana laba iyo waxba ay ku garaaceen diriskooda xamarweyne tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir waa kulamadii shalay la ciyaaray weyaan markanaynu eegno dhanka iyo caalamka kooxda kubadda cagta manchester ayaa la wada hambalyanaya inkastoo karawkaabay ku guuleysteen laakiin manchester koobkan waxay kaga dhigan tahay in uu yahay mid ka mid ah koodii ugu muhiimsanaa ah xilli ciyaareedkan markii la eego labada kun ugu dambeysay macalinkii xilligaasi u qaaday koobkan karokaabka iyo weliba koobabkii kale sida tartanka yurub ee koobka yurub liga waa macalin jose weyaan kooxda kubadda cagta dabcan spors ayuu soo maray kadib rooma ayuu hada joogaa marka muddo ayaa kasoo wareegtay ugu dambeynta marka tanhaag ayaa koob gacanta u geliyay kooxda kubadda cagta manchester marka manchester waayadanba dhanka koob qaadista ee xaalad kale ka haysatay ayaa xalay ku guuleysatay koobka karawkaabka oo manchester united taageerayaashooda waxayyihiin kuwo xilli ciyaareedkan ariyadoodii ay u rumeeyeen tanhaag aada iyo aad ayaa loo amaanaya waa macalin fiican xilli ciyaareedkan waa ninka kooxda cagta manchester united ka dhigay midka ama manchester united inay noqoto kooxda koowaad ee xilli ciyaareedkan dhammaan kooxaha yurub markii la eego guulaha ugu badan gaartay marka manchester keliya premier league inkastoo kaalinta saddexaad ay ka joogaan laakiin manchester waa kooxda xilli ciyaareedkan guulo badan gaartay weyaan oo eh, xataa mancity weliba arsenal ay ka guulo badan yihiin markii la eego marka eh, sidoo kale casemiro ayaa goolka kuwaad bilaabay ciyaartii dhexmartay newcastle weliba kooxda kubadda cagta manchester marka kasemiro oo garanaya qaabka koobka loo qaado haliyana kaha ah kooxda kubada cagta marengeyska ayaa iminkan wuxa uu yahay udub dhexaad kooxda kubada cagta manchester marka manchester dadka qaar waxay isleeyihiin maxay tahay sababta ay koobabka ama koob qaadis ay u bilaabeen waxaa halkaa jooga dad u bartay inay koob quutaan ama koob markaasi caadi ka tahay sida ciyaaryahanka tirado kasemiro oo markaa xilli ciyaareedkanba Eh, ama xil ciyaareedkan difaacanaya tartanka inkastoo james leaga iminkan uusan ciyaarin laakiin waa xil ciyaareedkii ninkii ku guuleystay weeyaan james leaga sidoo kale ninka layihahdo freen ayaa aad iyo aad loo ammaanaya qudhiisii difaaciisii aad iyo aad ayuu fiican yahay raash waxa uu qaadanaya mid kamid a ah xil ciyaareedkiisii ugu fiicna xataa waa kiisii ugu fiicnaa weeyaan ninka layihahdo rashford marka goolkiisii shan iyo ayuu dhaliyay tan iyo mundiyaalka duniyada marka laga soo laabtayna ma jiro wariyahaan ka goolal badan xataa roberto lwandoski xataa halan iyo weliba ninka yirahdo osemxin marka kayn xataa marka ninkan ayaa ah ninka ugu khatarta badan xilli ciyaareedkan koox kubadda cagta manchester shan iyo gool ayuu dhaliyey afar iyo toban gool ah horyaalka brmeliga ayuu ka dhaliyay marka toddoba gool ka midna xilli ciyaareedkan waa uu caawiyey soddon kulan uu ciyaaray marka ninkan weligiisii kooxda kubadda cagta manchester united shan iyo gool uma dhalin marka xilli ciyaareedkan waa uu duulaya ninka yidhaahdo ciyaaryahaankan rashford ah, waayahay saxaabada weli waxaad dhegeystaneysaan barnaamijka ciyaaraha doorkayenan koox kubadda cagta manchester united wararkeeda kusayaynu kusii guda jirnaaye marka manchester waxaa leeyahay sanad qurux badan ay qaadanayaan waa kooxda xilli ciyaareedkan markii la eego rajadoodii ee koob la-aanta ugu dambeyntii ee soo gabagabeeyay marka manchester waayada makomaysan ku guuleysan marka manchester united waagii ay koob-la-aan ahayd marka kooxo waaweyn ayaa markaa dabcan sida eh, kooxda kubadda cagta eh, city ilaa liverpool iyo kooxda kubadda cagta chelsea waxay ahaayeen kuwo markaasi dabcan koob markaasi qaadaya solaan oo kale mancity oo kale weeraan eh, waxay qaaday saddex horyaal ilaa afar horyaal muddadaasi markii la eego marka shantii sana afar ka ah ay qaaday ee kooxda kubada cagta manchester city marka afar horyaal ay qaatay kooxda kubada cagta city markii manchester united intaas waxba aysan ku guuleysan chelsea iyadana markaynu eegno james league iyo rub league iyo koobo kale ay ku guuleysatay ilaa ay shan koob gaaraya liverpool oo kale u yaraan horyaalka ilaa iyo jambis leaga ilaa iyo maxaa layihahda koob kale ku guuleysta ilaa shan gaarya marka intaasi koox kubadda cagta manchester united way jiftay oo waxba aysan ku guuleysan lakiin ugu dambeetii xalay ayay soo gebagabeeyeen oo ay koobka ku guuleysteen marka manchester united sanadkana weli waxay leeyihiin halkan ma dooneyno inaynu sii wadno oo koobo kale aynu dooneyno waaya saaxiibadana oo barnaamijka ka qayb qaadanaya eh, waynu siin doonaa fursada oo inta badan laalanka ka yeelanaya soo waxay karayaan waxay kaagati dhiiban karayaan eh, ciyaarihii la ciyaaray marka waa ka kooxda kubadda cagta chelsena weli xaalad daranayaa haysata the blues weli xaaladda ayay ku xun tahay markii la eego marka chelsea waayadan markii la eego xilli ciyaareedkan ilaa hadda chelsea waxay taagan tahay horyaalka bermeliga ilaa hadda xaalkii waa sida ama xaalkiisi waa sida yani xaalad way ka jawantaha marka taageerasha xataa way ka niya jawaanaya daawadaan marka chelsea kulamadooda markii la eego qaar ka mid ah taageeryaasha waxay aaminsan yihiin hel ciyaareedkan chelsea inaysan u qalmin in la daawadaba sababteet hadiiba chelsea kulan walba la garaacayo kulan walba dhibco luminayso wax laga daawado malahan ay leeyihiin taageeryaasha laakiin garham botter wuxuu aaminsan yahay wax walbo inay dhaceen laakiin wuxuu leeyahay mar walba tusaalaha kugu filan waxaa weyaan ayuu leeyahay ninka laado michael arteta iminkan horyaalka hogaaminaya laba sano ayuu dhibtoonayay oo taageerayaasha marba waxay dhahayeen bal hala ceeriyo xataa mar waxa uu seejiyey wax tartana haddii noqon laha tartanka yurub yuruliga ama tartamada kale waa uu seejiyey maysan ka qeyb noqon marka sidaas ay tahan hadda leeyahay arsenal hadda iyaga hogaaminaya marka wax walba wuxuu leeyahay loo dulqaato loo samro ugu dambeyntii waxay noqon karayaan wax wanaagsan marka garham botter wuxuu leeyahay eh, ama taageerayaasha uu hawadu marinayaa mar walba wuxuu leeyahay waynu jecelnaha inaan chelsea guulaystay laakiin wax walba aniga ayaa dusha saaranaya uu leeyahay marka spors ayaa ku raaxaystay xataa chelsea ah, markii ugu horeysay ay ahayd markii kulankii shalay ee eh, kooxda kubadda cagta spors in garoonka spor stadium tan iyo markii magaca spors magacaasi ilaa hadda kooxda kubadda cagta chelsea eh, guuldaro halkaa amahaysa kusoo qaadan laakiin shalay la garaacay laba gool iyo waxba ayaa lagu garaacay kain iyo weliba skib ayaa labada goolba dhaliyeen markii la eego saaxibada barnamijka qaadanaya inu fursi doonaa oo dabcan aad yaad balse dhow aad iyo aad aad iyo saaxib sare barnamijka waa la socotaa sadhow maasha allah barnaamijka waa la socdaa waa taageerihii dhimaa jogsiyo waayahay saaxiibka barnaamijka waa kaa kooxda chelsea weli xaaladda way kasii xun tahay aad iyo aad kulanka ah waa la garaacay garahan botterna waxaa leeyahay macquul waa la ceeriyo inkastoo leeyahay kalsooni badan ayaa la siinayaa aad iyo aad soo dhawo su-aala kaga mahadcelinaa walaalkayga qaliga barnaamijkaaga furcada badan leh shalay waan umaleyna waad ogeed inaan kugu saagaaray jelse laba gooli gool ama laba gooli aad iyo aad aad iyo aad waa sahdaa aad iyo aad waa la socdaa cabdirashiid waxaan qabaa weliba iska dhaaf hadda waxaan kuu sheegi degmada hiliya xataa maaragtay degmada hilowa iyo jelsi sanadka waxaan qabaa in ay u baahan yihiin dib u dhis weyn oodegmada hilowana xaalada ku xun aad iyo aad aad iyo aad abiyow haddii la fiiriyo degmada hilowa awoodiya sanadkan meel la eed iyo meesha ay kusoo hartay laba isla maaha soo maha hadii la fiirsho degmooyinka aad iyo aad degmada riwaad a ubaahan tahay bedbelis weyn macalimiinta laga bedelo maamulka laga bedelo xataa dhalinyarada isboortiga marka markay ku shaqada lahateen laga bedelo xuburo isboorti lala kasto degmada lagala kasto jelsina sidoo kale shalay waa fiirsana xataa tony boli irb inay kasoo ciyaari doontaa rajeena marka jabsi iyo degmadiiba waxaan leeyahay in maarata dibadis lagu sameeyo sanadkana arsenal waxaa ah, abdirshiid u rajeynaya anoo london fiirinayo ah, in qaadi doonto kooxda arsenal horyaalka premier leaga manchesterna xale kaleto shala waa kusoo garin inay guuldaraysanayso mm. laakiin way guuleysato waan u hambaleeyana dhammaan taageerayaasha manchester cabdishiid saaxib macaan aan ku jecel waxaan ku leeyahay saaxib macaan barka wanaagsan waya sare aad iyo aad ayaan ku salaamayaa waa ka saaxiibkan waa mid kamid a ah saaxibada ah ee kooxda kubadda cagta chelsea taageera marka waa ka chelsea inta badan xaaladu maalinba maalin kasii dambeysa way sii dareysaa laakiin daqiiqad daqiiqad kasii dambeysa garham botter waa daqiiqad uu dabcan kusii dhawaanaya gebi ahaanba in laga casiilo kursiga kooxda kubadda cagta chelsea ah. marka wuxuunu arki doonaa toddobaadkan gudihiisii haddii kulanka ingiliis aad iyo aad waa ka aad iyo sanow ah, cabdirashiid waa diidoon kaasoo baraawo aad iyo saaxiibkii barnamijka ola socdaa aada iyo aad waa saaxiibka barnaamijka waa runtii guuldaradii kooxda chelsea ku dhacdaa horta inaan ka hadlaan rabaa iyo waa kooxdan eh, qaabkan booskan keenay <laughs> aad iyo aad aad iyo sadhow runtii waxaan ahay taageero weyn kooxda chelsea kana horeeyey roman abromovich xilligii oo kooxdan eh, gatay hmm. runtii waxyaalaha kooxda chelsea booskan gaadsiiyey waxaa loo aanay karaa dowladda ingiriiska oo runtii xaalad cunsuriyada runtii kooxdan u adeegsatay islamarkaasna ku kaliftay in roman abramovich kooxda si qasaba oo looga iibiyo mm. barnaamijkaasoo runtii arrin siyaasadeed dhex galay sportskana iyo siyaasaduna ay runtii cabdirashiido ay yihiin laba kala fog oo xukuumadii ingiriiska ay qaab markaasi eh, dagaalka ka socda ruushka iyo ukraine ay u adeegsatay kooxda jelsia taasoo keentay kooxda gebi ahaanba inay booskii eh, eh, kaga baxdo milkiis ku lahaa mm. roman abramovich oo ah madaxweynayaashii ugu fiicnaa ee koox soo iibsada ee dunida ama qaarada yurub soo maray oo kamid ahaa runtii waxaa saameeyey in halkaasi booskaasi ay ka tagtay kooxdii markaasna walaac kale oo toli boli ku keenay kooxda mm. alantori shaqada laga eriyey gran botter oo loo magacaabay cabdirashiido oo kooxda aan maskax u lahayn mm. isla markaasna leeli karin runtii ciyaartoyda kooxda chelsea waa ciyaartoy waaweyn waxaan qabaaba in ciyaartoyda ay ka maskax weyn yihiin botter oo ah macalin koox yar sida baraton oo kale ama kooxaha heerka championshipka ka yimaada macalin leyliye ah mm. runtii macalin noocaan oo kale ama maskaxdiisa yarta kooxda waa soo mareen laakiin waxay ahayn macalimiin runtii guulo ku qaaday sida frank lambard oo runtii koobka champions league ee laba kun koo iyo runtii heerarka ugu fiicnaa kooxda gaadsiiyey inkastoo projel uu markaasi sii dhamaystiray mm. waxaa jira dimateo oo runtii ahaa nin ah, lejana oo kooxda soo maray islamar kooxda philip mar uga qaaday kooxda runtii ligligsan oo kale ay ku timid runtii koobka jambiyoonka si lama filaan u qaaday runtii ciyaartooyda ama macalimiinta maskaxda yar runtii waa inay ka yimaadaan kooxda ayay ku haboon yihiin sida wanaagsan aniga xaggayga aan qabo taasoo keentay booli runtii inuu u adeegsaday kooxda awood gaara oo taageerayaasha runtii aan siinin amniyada gaarka ah iyo hadallada ka yeeraya runtii kooxda chelsea runtii waa koox weyn ciyaartooyda suuqa kala iibsiga iyo xaggii booska runtii way ku fiican tahay aad qaabka dhaawacyada cabdirashiid oo kooxda ku yimidna waxaa runbaa inay agaasimiyi kooxda bitra jack oo shaqada laga eriyey hmm. gabadhii marino oo runtii suuqa kala iibsigaheed kuna soo guuleysatay ciyaartooy ay ka midka yihiin ariel robin iyo lamares iyo ciyaartooy ay ka yihiin deco iyo korasna iyo keentay kooxda runtii in ay shaqada uu ka eriyey mm. sidoo kaleeta eh, eh, saraakiishii caafimaadka runtii oo lagu aanay kara dhaawacyadan kooxda kusoo laalaabanaya runtii in eh, shaqada laga eriyo runtii una baahnaa runtii inay tabiibaan ciyaartooyda oo booskii laga waayay runtii cabdirashiidow waxyaalahaasaa kooxda jersi isbeersaday wayna kasoo qabsan doontaa kooxda haddii toli boli uu runtii wararka taageerayaasha uu qaato macalin sida sidaan oo kale kooxda runtii kooxda kusoo laaba doonta mana aha koox heerka labaad ama zerbida udhici doonta kooxdu mar kale ay hartan u geli doontaa koobka champions leaga se runtii ay u qaadaba aan qabaa hal su ku weydiinayaa maadaama aad chelsea muddo aad tahay eh, tan iyo markii roban intuu la wareegin ka markii la chelsea waa qurux badan ay soo qaadatay waxaanu ognahay eh, waayadii roban eh, markii uu la wareegay kooxda kubadda cagta chelsea xidigo ayuu soo qaatay ee eh, dabcan eh, jose ayuu xil ciyaareed kale ama xil ciyaareedkiisii markuu dhamaada kiise kale jose ayuu u magacaabay jose ayuu eh, fursad siiyay waa tii horyaalkii horyaalka brimier leaga muddo aysan koox kubadda cagta chelsea aysan ku guuleysan oo u qaaday marka markii la eego mar walba ma isleedahay markii kooxda kubadda cagta chelsea xaaladan oo kale ku adkaato waxaa fiican tababare la yaqaano sida hadda sida sheegtay sida ninka la zizo zidan oo kale ama ninka la buchentin kale haddii ay macquul tahay oo kale ama eh, riki oo kale marka waa xal degdeg ah ay eh, asleeda soo ma horta xal degdeg ah, waa xilligan laba kun soo ayuu dhac ku yimid waxaa kooxda loo dhiibay runtii hasan garanti nin layihahdo oo runtii israel u dhashay ciyaaraha kama dambaysta ee inkastoo manchester united ay runtii naga guuleysato koobka champions league marka waa in isbedel heeraan qaba cabdirashiidow aad iyo aad aadad bal ka waran manchester united iyo haaladeeda way guuleysatay oo tartankii karabaqaabka ay ku guuleysteen muddo kadib ayay koob qaadayaan ugu yaraan lix sano shan sano manchester united cabdirashiidow koobkan lama dhihi karo horta waa koob runtii eh, <laughs> celebration fiican loo samayn karo <laughs> aad iyo aad waxa uu yahay runtii afar koob ah ingiriiskan laga ciyaaraa community shielka oo la koobka aqoonta runtii koobkan ooarnikaabka oo koobka cuuryaamiinta ah mm. labada koob oo kale furayaal u yahay iyo kooxda inay markaasi isqabsi iyo awoodda runtii ay yeelatay eh, runtii loomana deyma karaan qabaa runtii koobab kale cabdishidow aad iyo aad marka waa kaa dhanka eh, kale spain haddiinu egno barcelona iyo real madrid barsha xalay waa la garaacay runtii barcelona wejigada eh, hayay koox yar runtii ay kala kulantay taasoo keenaysa runtii inuu qalqal ka muujiyey ciyaartii yurub leaga ee kooxda manchester united runtii ay kaga soo hareen kooxda eh, barcelona abdulshido barcelona saan wada ognahay xaalad dhaqaale ayay dhex muquuranaysaa mm. taasoo keeni karta walaaca kooxda runtii inta badan iyo ciyaartooyda runtii kooxda suuqgal iibsiga ay ka samayn laheyd qaarkood oo la fasixaayo oo qandaraasyadooda runtii eh, la kansali doono waxyaala noocaas iyo shafi oo runtii eh, runtii isbedel samayn lahaa laakiin waxyaala noocaas ay ku gadaaman yihiin waya saaxiib sare aad iyo aad kaga mahad celinaya adaa mudan walaal uh, adiga dhegeystayaasha k s waayahay saaxiib sare aad yad ayaan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale ayaynu uh, fursad sii doonaa oo uh, barnaamijka iminkanba ka qayb qaadanaya aad yaad balse dhow adho aad yaad magaca degaanka axmed tugdamoodayn alale waa kaynaan tahay dhow waa lagu maqlo haya dhow aad codkaaga sa waa yahay soo dhawo marka barnamijka la socotay waa la socday horto maxaa manchester united hambalyaa leeyahay eh, mm. barcelona ku macdahay saas le kushii socoto <laughs> si waa ku faa-iideysan doonaa real madridaana kulanka xiga adeemi doono waa quraxsanaa guuldarada xalka aad i aad marka chelseana sidoo kale waa ku faraxsanaa guuldaradeeda laba gooliyo maxaa lahay eber eh, in looga dhigiy aad i aad aad aad laba gooli waxba marka waa faraxsanahay waxaa lehay aad aad waaya aad iyo aad gabadhaas waa kaga mahad waa ka chelsea ah xaalada kasii xun barcelona iyagana xalay fursad waxay khasaariyeen aad iyo aad iyo aad u khatar toban dhibcood ayay hogaanka horyaalkada liigaha ku qaban lahaayeen laakiin hadda toddoba dhibcood ayay hogaanka ku hayaan marka shaafi hadigiisii badii dhaawacyo ayay xaaladuhu dabcan iminkaba kaga sii daraysaa marka eh, waynu arki doonaa kulmada soo socda haddii wadada guulaha kusoo laaban karayaan kooxda barcelona marka yurub liigii way ka hartay kooxii waaweynaa sida manchester oo kale way garaaceen oo markii la eego barcelona ayaa la garaacay tartankii ayaa laga reebay marka waynu arki doonaa todobaadkan waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta real madrid tartanka ee aadka u khatarta badan waa tartanka barcelona jecesha weyaan kooba darare marka hadii darare hadii laga reebo sheekada isbedeli doontaa waya balsano aad iyo aad saxaabta barnamijka la socdaa soo dhow markaa soo dhow gaadhada horta kooxda gacanta jaankuwaas waa la filaaya aba sababaha ugu filan meesha arteta iyo jordan colob intaasay caayeen alasdahay cibri waayo marka waa guush waa dhiirigelo aanu dhiirey aad iyo aad hadda uma muuqato guul gaari karto haddii nin kan dhiiri dhiirigeli loo sameeyaa laga yaabaa ayarka degmada gobolka naadi isbaaliya in lagu in haddana benzani lagu durjuriyo ciise gooniha iima laha diliramaka xaaraan haye xaaraan aanka ku hayaan galabtii dheeraan fila aad i aad haye waa arki doonaa galabtii waa alagu sii durjuriyo maadaama galab water lagu durro aad i aad alagu sii waya waan kaaga mahad celinayaa saaxiibada ugu dambeeya barnaamijka siinayaa si barnaamijka ugu dambeyn aynu soo gabagabeeno weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door ka yeelan ayaa fariima inoo soo diraya laba iyo hal haddiinu eegno samsam axmed waxay leedahay chelsea runaantii way kasoo koban doontaa ee guuldarada ee muddooyinkii ugu dambeysay waxaan rajeynayaa inay soo laaban doonto barcelona xaleyna waa ku faraxsan leedahay waxaan ahayd taageero kooxda kubadda real madrid saaxiibada kalena haddiinu eegnana axmed cali wuxuu leeyahay waxaa taageera kooxda kubadda cagta manchester gudabadii koobkii waynu ku guuleysanay laakiin wax badan ayaa inoo dhiban ayuu leeya isgaaray ayuu leeyahy wiilkan marka tartanka eh, lagu magacaabo horyaalka berbeliga oo ay kaalinta saddexaad ku jiraan shan dhibcood ay rajeynayaan hadii kulanka kale ay baaqigo badyaanka xogbada cagta manchester united marka waa kaa saaxiibadana barnaamijka ayaa intaa kusoo gabagabeynana kulanti